أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم maanta waxaan ka hadlaynaa insha allahu tacaala hadduu ilaahay nagu simo cilmiga iyo fadligiisa iyo inuu cilmigu uu waajib uu yahay cilmiga sharciga inuu barto inuu waajib ku yahay iyo waxyaalaha waajibka qofku ah inuu barto iyo qofka cilmiga sharciga baran waaye waxyaalaha yacni asiibaya ama ku dhacaya inahaasaan ka hadli doonaa maanta insha allahu tacaala awalan walaalay horta fadliga cilmiga ilaahay casa wajal agtiisa aada buu uga sarreeya ilaah casa wajal wuxuu leeyahay qur-aankiisa yaa ayuha aladiina aamanuu إذا qiila lakum tafasaxuu fi lmajaalisi fafsaxuu yasfax illaahu lakum وإذا qiila انشسوا fanshusuu يرفع illaahu aladiina aamanuu minkum والذين أوتوا lcilma darajaat wallaahu bima tacmaluuna khabiir aayaddan waxaan uga gul leenahay oo naga soo qaadanaynaa ilaahay qowlkiisa waladiina uutuu lcilma darajaat yani ilaahay wuxuu leeyahay culummada ilaahay wuxuu kor ugu qaadayaa khaas ahaan darajo iyo karaamo iyo mansilo sare adduunkii aakhirada ilaahay uu sarraysiinayaa oo maxaa yeelay waxay kulansadeen cilmigii iyo camalkii ayay kulansadeen sidaa darteed buu ilaahay darajooyin khaasa ah buu ilaahay kor ugu qaadayaa cilmiga iyo camalka ay kulansadeen darteed walaalayaal fadliga cilmiga waxaa ka mid ah ilaahay casa wajal wuxuu leeyahay allaahu khalaqa sabca samaawaat wa min alardi allaahu aladii khalaqa sabca samaawaat wa min alardi mihlahunna يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ilaahay casa wajal aayaddani waxay horta ka hadlaysaa aan u qaadanayna waxa weeyaan horta ilaahay casa wajal cibaadada iyo cilmiga labadaas ayuu darteed ayuu ilaahay wuxuu usoo dejiyey kutubta rusushana usoo diray ilaahay sidoo kale wuxuu sheegayaa in iyaga dartood loo abuuray samaawaadka iyo arlada iyo waxa ku dhex sugan oo khalqiya marka cibaadada ilaahay ayad hore noogu sheego wuxuu yidhi wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun jin iyo insi uma abuurin ilaahay caabudaan mooyaane inay aana caabudaan mooyaane ayadan kale ilaahay wuxuu leeyahay allaahu aladii khalaqa sabca samaawaati wa min alardi midlahunna yatanazalu alamru baynahun litaclamuu ana allaha calaa kulli shayin qadiir waana allaha qad axaada bikulli shayin cilma ilaahay keligii wuxuu ahaysiiyey samaawaadka toddobada ah iyo sidoo kale wuxuu abuuray dhulka wuxuuna u abuuray dhulkuna wuxuu la mid yahay samaawaadka xagga abuurka yacni toddoba dhul ayuu ilaahay abuuray dhulka waxaa ka socda iyo arlada labadaba waxaa ka socda amarka ilaahay xukunkiisiana ka fulaya ilaahay sidaa wuxuu u sameeyey si aad u ogaataan addoomma yahowni inuu ilaahay awoodo shay kasta ilaahayna cilmigiisu uu koobay shay kasta marka ilaahay wax ka qarsoomaya ma jiraan marka walaalayaal fadliga cilmigiisa waxaa ka mid a ah qowlka ilaahi casa wajal ilahi wuxuu ihi soo ka nebiga waqul rabbi zidnii cilmaa nebi allah waxaad tiraahdaa iyo ziyaadii cilmi iyo ziyaadii baadse ayaad uh, nabigu waxaa laga dalbaday inuu ilaahay weydiisto inuu cilmi u siyaadiyo inuu weydiisto taas waxaad ku garanaysaa fadliga cilmigu leeyafadliga cilmigu leeyaad ku garanaysaa sidoo kale nebiga sala allahu caleyhi wasalam waxaa laga wariyey xadiiska abu daawuud warinayay tirmidi oo nebigu sal lla ly slam waxaa laga wariyey man salaka nebigu wuxuu yihi man salaka ariiqan yadlibu fiihi cilman ariiqan يعني علما سلك به طريقا من طريق الجنة من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك به طريقا من طرق من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم ليرضى الله عنه وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف البحر waina fadla alcaalimi cala alcaabidi kafadli اlqamri leylati اlbadri cala saa'iri اlkawaakib waina alculamaءa warahatu alanbiyaa waina alanbiyaءa lam yurahuu diinaaran walaa dirhaman wainamaa warithuu alcilma faman akhadahu akhada bixadin waafir baa nabiga laga wariyay sal alla alay slam yacni wuxuu nabiga sal slam laga wariyey qofka dariiq qaada isagoo cilmi ku dalbaya ilaahay wuxuu u sahlayaa dariiq oo dariiqyada jannada ka mid ah malaa'igtuna ninkaa dalbaya cilmiga garbahay u dhigaysaa si uu Ilaahay uga raali noqdo. Ninka caalimka waxa uu dembi dhaaf dalbayaa waxa samooyinka ku sugan iyo arlooyinka waxa ku sugan xataa xuudka ku jira badda ayaa u dembi dhaaf dalbaya. Sidoo kale waxaa nabiga laga wariyey fadliga caalimka uu ka fadli badan yahay ninka caabidka yacni ninka caalimku wuxuu ka fadli badan yahay ninka caabidka haddaba fadliga uu ka fadli badan yahay ninka caalimku caabidka waa sida habeenka uu iftiinka dayixu yahay dayaxa iyo xidigaha kale siday u kala iftiin badan yihiin oo kaleba weeyaan nabiga sal ly slam wuxuu sii leeyahay ambiyada lagama ambiyadu culummadu waa kuwii dhaxlay ambiyada oo iyagaa ka qaaday shareecada ambiyadana lagama dhexlin diinaar iyo dirham diinaar iyo dirhamna waa lacagtii waagii hore la isticmaali jiray yacnii adduunyaan lagama dhaxlin baa laga wadaa sidoo kale waxaa laga dhexlay cilmi baa laga dhexlay ambiyada Qofka qaatay buu yidhi nabigu cilmigaas wuxuu qaatay iyo fuwayiin uu qaatay ayuu yidhi nabigu sala allahu caleyh wasalam sidoo kale imaamu shaafici waxaa laga wariyey wuxuu yidhi man laa yuxibu alcilma laa khayra fiih falaa yakun baynaka wa baynahu macrifatun walaa sadaaqatun fainahu xayaatu lquluubi wa misbaaxu lbasaa'iri wa qaala talabu alcilmi afdalu min salaati naafila shaafici baa waxaa laga wariyey isagoo yidhi qofkaan cilmiga jeclayn wax khayroo ku jira ma jiro yacni qof aanan cilmiga inuu barto una jeclayn yacni wax khayroo ku jira ma jiree qofkaas adiga iyo isaga wax aqoon iyo iga dhexayn iyoinan dhex marin wax saaxiibtinimana ahna iyoinan dhex marin sababtaan wuxuu yidhi imaam shaafici cilmigu waa nolosha qalbiga iyo basiirada qalbiga ku jirta yacni faynuuskaygii weyaan yani qalbigaa ku iftiimaya qofka yani cilmiga sidoo kale wuxuu yidhi cilmiga oo la dalbaa wuxuu ka fadli badan yahay salaad sunno ah oo la tukado cilmiga waajibka oo la dalbaa ka fadli badan sidoo kale walaalayaal cilmiga sharciga in la barto waajib weyaan waa waajib sharciya weyaan nabiga sal alla alay slam xadiiska wariye ibnu maaja waxaa laga Talabu al-ilmi fariidatun calaa kulli muslim. Cilmiga oo la dalbaa wuxuu waajib ku yahay muslim kastuu waajib ku yahay oo waajib buu kugu yahay inaad barato. Sidoo kale waxyaalaha muhiimka in la ogaado ay tahay waxa weeyaan cilmiga iyo camalka keebaa horeeya. Ma camalkan horreysiiyaa oo maaska caabudaa ilaahay mise horta cilmigaan horreysiiyaa kadib baan ilaahay caabudaa cilmiga in la horeysiiyaa munaasaba qofka intuuna camal falin cilmiga inuu horeysiiyo sababtoo ibnu baru yacni cibaadada iyo cilmiga kee la horreysiinaya qofku ma intuu ilaahay caabudo buu cilmiga iska daynaya cilmi kadib buu cilmiga baranaya mise intuu cilmiga barta ayuu cibaadaysanaya ibnu bar wuxuu kusoo saaray fii kitaabihi jaamica bayaani alcilmi wafadli wuxuu ku soo saaray xadiid ah alcilmu imaamu alcamal waalcamalu taabicuhu yacni cilmigu wuxuu hogaamiye u yahay camalka camalkuna cilmigu raacaya saasuu kusoo saaray ta kale waxyaalaha ku tusinaya in cilmigu horeeyo camalkuna uu dambeeyo waa laba qodob ayaa ku tusinaya in cilmigu uu mudan yahay in la hormariyo camalkan laga dambeysiiyo todorta qofka markuu caabuday ilaahay buu caabudaya sooma de waxaa waajib horta ilaah inaad barato oo ilaahay asmaadiisa iyo sifaadiisa waxyaalaha ka mustaxiilka ah inaad maxaan ku dhahaa aada barataa waajiba leanna ilahay haddaanad garanaysa u caabudi ilaan ilaahay waxaad caabudi kartaa markaad garanayso marka waatona ilaahay barataa casa wajal sababtaa waxaa dhici karta qof inuu ilaahay ka caqiideeyo wax maxaan ku dhahaa sida xaqa khilaafsan taasina waa dhibaato talabaaday maxaan ku dhahaa ku tusinaysaa in cilmigu horeeyo camalkuna dambeeyo waxa weeyaan horta cilmiga naaficu wuxuu thamaro u noqonayaa khashyada ilaah casa wajal ama faa'iidada waxaad ka helaysaa cilmi naafic ilaaha tugsiiyo inaad cabsi ka hesho iyo inaa ilaahay ka hebaysato ilahi wuxuu ihi innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa ilaahay waxaa ka baqa buu yidhi addoommadiisa culammada ah yacni qofkaan ilaahay garanayn xaqa macrifati aan ku garanayn ilaahay yacni aan toos u garanayn ilaahay casa wajal kamana haybaysanayo mana weyneynayo sidii weynidii ilaahay u qalmay casa wajal kamana cabsanayo qofka aan toos ilaahay u aqoon leanna waxaa layidhi soomaalidu wax ku humaadaa soo maa libaax nin aan garanayn baa lex karitaa ninku libaax hadduu aqoon u leeyahay waa ka cabsanayaa qofku ilaahay hadduu aqoon dhaba u leeyahayna ilahay waa ka cabsanayaa saa darteed buu ilahay yihi innamaa yaksha allaha min cibaadihi culamaa dabcan maxaa waajiba ah qofku inuu barto aniga nidhi cilmigu waa waajib in la barto weeyaan camalkii cilmiga camalka hormaraya cilmiga hormarayna sooma haddaba qofka waxaa waajib ku ah inuu barto cilmiga tawxiidka wax inuu ka barto waajib weeyaan horta ilaahay inuu barto sifaadkiisa inuu barto ilahay inuu caalim yahay ilahay inuu awood leeyahay ilahay inuu nool yahay ilaahay inuu wax doono ilaahay inuu hadlo ilaahay inuu maqlo ilahay inuu wax kasta maqlo wax kasta arko qofka waxyaalahaas ilahay inuu wixii yani maxaanku dhahaa kamaal ah inuu ilaahay ku sifaysan yahay waxyaalaha yani maxaanku dhahaa yani maxaanku dhahaa aanan habbooneyn ilaahay inuu ka nasahan yahay oonan ku sifaysineyn qofka inuu caqiideeyo waa waajib weeyaan waxyaalahaas inuu ilaahay sifaadkiisa yani ilahay waxaa qofka ku waajibaya waxyaalaha waajibka ah inuu barto waajibay ku tahay nebi maxamedna inuu barto nebiga qofku waajibay ku tahay inuu addoonka ilaahay yahay iyo inuu rasuulkiisa yahay saasoo kale waxyaalaha nebigu naga warramay ee umuurta yan maxaan ku dhaha aakhirana qofku inuu barto waajiba ku tahay oo inuu malaa'ig u jirto bay cafwan in maxaan ku dhahaa maalinta qiyaama laisku imanayo in maxsharka laisku imanayo waxyaalahaasna qofku inuu caqiidiyo waajibay ku tahay malaa'ig inay jirtona waajib waxyaalahaasoo dhan ayaa qofka waajib ku ah xagga maxaan ku dhahaa cilmiga caqiidada ma fiiriya sidoo kale waxaa ku waajiba cilmiga shareecada qofka inuu barto oo waxyaalaha qofka lagu waajibiyey wixii lagu waajibiyey wuxuu ku baran lahaa inuu barto waajib ay ku tahay oo sababto ah waxaa lagu waajibiyey inaad ilaahay caabuddo salaad baa lagu waajibiyey tahaara lagu waajibiyey soom baa lagu waajibiyey marka intaas haddaanad aqoonteeda lahayn sidee baad u qaban kartaa dee waxaa laga yaabaa inaad intaasoo sanno aad qabanaysay camal wax ka jiranayna jirin ayaa dhici karta sababto waxaa dhici karta qofku inuu si khaldan uu sameynay intaasoo dhan oo si saxa ah uu sameynay marka taasina waajibay ku tahay qofku inuu barto waxyaalaha ilaahay casa wajal kaa reebayna lagaa rabo inaad ka tagto inaad iyagana barato sababtoo ah qofka hadduuna kala garanaya wixii xaaraana iyo wixii xalaala sideebuu macsiyada uga tegi karaa ilan wuxuu qasab naga dhigay waxyaaluhu naga reebay inaan ka tagno waxyaaluhu nagu waajibiy la imaano sooma waxyaaluhu nagu waajibiy haddaanan garanayseen ula imaanayna waxyaalihii naga reebay haddaan garanayna seen la imaanayna taasna waajib weyan qofku haddana qofku waxaa waajib ku ah waxyaalaha ilaahay uu ku waajibiyey inuu barto oo tawakulkii ilaahay tala saarashadiisii samirkii towbadii ikhlaaskii yacnii intaasoo dhan inuu barto qofku waajibay ku tahay waxyaalaha kasoo horjeeda la rabo inuu qofku ka tagana inuu barto waajibay ku tahay oo istusnimadiinu qofku qaabkii looga tegayey waa inuu barto istusnimada in laga tago oo cibaadada qofka inaad dadka kala tusto waxyaalaha yani maxaanku dhahaa xaaraanta weyaan hibirka iyo qofkii inuu isagu isla weynaado waxyaalahaasna in laga tago weyaan qaabkii qofku iskaga daweyn lahaa inuu bartana waajib bay ku tahay taasina waajib bay ku tahay haddaba su-aal kale meeshan taala qofka cilmiga sharciga baran waaya maxaa qofka ku dhacaya dad badanba waxaan ka maqalnaa maxaanku dhahaa oo maxaanku dhahaa shacabka ka mid ah. a ba waxay dhahayaan qof waa tusaale salaadiibuu xumeynayaa markuu salaada xumayba baa wuxuu dhahaya de anuma ogeyn anuma ogeyn buu dhahayaa marka dadku waxay dhahayaan alla maanad ogeyn haa bas iska daabi dhahayaan hadda kadib uun hagaaji intii hore ilaahay kuma qabsanayay arrinku sida ay sheegeen ma aha sababtoo qofku haddii uu maxaanku dhahaa jaahil yahay jaahilka hadduu laba yahay ayaa loo cudurdaaraa haddii uu yahay nin eega soo islaamay oo diinta soo galay dee intaa la barayo salaad hadduu xumeeyo waa loo cudurdaarayaa sidoo kale hadduu yahay qof kusoo barbaaray meel culummada ka fog kaasna waa loo cudurdaaraya ama hadduu yahay qof qaangaadhay oo maxaanku dhahay caqlila dacwaddu soo gaadhay muslim ah culimmadiina ag joogto hadduu si kasta u xumay salaada uu ku soo celinayaa lagamana yeelayo maanan garanayn waa loo qoraya dembigana waa loo qoraya nebigu sala allahu caleyhi wasalam wuxuu salaamay ninbuu salaamay markaasuu ku yidhi noqo tuko salaada ninkaas wuxuu samayn jiray salaada kumuuna xasilin degdeg deg buu tukanay yani rukuucda in yaro in lagu xasilo sooma saamuuna sameynin markaa nebigu sal sl wuxuu hi noqo oo tuko maana tukanay haddana ninkii wuu noqday haddana yani wuu tukaday siduu tukan sidii hore uu tukaday haddana nebigu wuu salaamay wuxuu ku yidhi noqo tuko maana tukanay saddex jeer buu saa samey nebig sal slam markii dambe nebigu wuxuu waxaan ku dhaartay alli xaq kuu soo saaree sidaas si ahayn anuma wanaajinayo ee barbu nebigu ku yihi sal ly slam nabigu saase wuxuu yidhi markaad istaagto salaada allahu akbar dheh kadib akhri aduu sidii salaada tukanaya nebigu tilmaamay laakiin ninkaa muxuu ku yidhi nebigu allah alay wasalam noqo oo tuko maana tukanin buu nebigu saase wuxuu ka soo qaaday qofaan tukanin markaa waxaan ka fahmaynaa xaggaas qofku inuu salaada ku soo celinayo aan la dhahayn maxaan ku dhahaa iskada aan la dhahayn sidoo kale waxa weeyaan nin la dhihi jiray cubaada ayaa maalin maalmaha ka mida ah wuxuu arkay nin ninkaasoo rukuucda ma taham yeeli jirin sujuuddana ma dhammaystiri jirin markaasuu maxaanku dhahaa qacantuu soo qabtay ninkiiba argagaxay markaasuu cubaada wuxuu ku yidhi ninkan oo kale salaadiisa ha isku ekaysiinina yacnii sida uu samaynayo kale ha samaynina sidiisoo kalena ha u tukanina sababtoo ah salaadiisu ma gudayso ilaa uu faatixad akhriyo yani qofku haddii uu dhammaystiri waayo faatixadau ka tago waa rukni arkaan salaada ka mida ah markaas uma noqonayso qofka kamana ansaxayso waxaa loo baahan yahay qofku inuu salaada u tukado uu la imaado uu cilmigayga barto hadduu baran waayana wax loo cudurdaari ma jiro salaadiisana saas ayay ku xumaanaysaa sidoo kale weysada qofku hadduu hagaajin waayo uu ka tago niyada tusaalayga hadduu ka tago niyada uu niyeysan waayo waan arki doonaa insha allah salaadu uma noqonayso hada wabilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala barakaatu